أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتغني يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa darsigeeni soddon iyo lixaad soddon iyo toddobaad miya soddon iyo toddobaad ee kitaabkeena qadru nada maanta waxaan ka bilaabaynaa almustaqaahu bihi munaadihii lagu gargaar dalbayey munaadaha waxaa ka mid a tarkiim baa ka mid ah aan soo dhammeynay waxaa ka mid ahaa munaadihii caadiga ahaayoo axkaamta gaarkaa lahaa qaala almusanif raximahu llah wayaquulu lmustakiidu yaa lallaahi lilmuslimiina bifatxi laami lmustakaadi bihi ilaa fi laami lmactuufi aladii lam yatakarar macahu yaa wanaxwu yaa zayda licamrin yaa zayda yaa zaydan maah daalkum idin kordhigayaa dan miu ahaya dan yaa zayda yaa zayda licamrin wayaa qawmi lilcajabi alcajiibi min aqsaami almunaadaa munaadaha aqsaamtiisa waxaa ka mid ah almustaqaahu bihi mid gargaar lagu dalbayo yacnii cid gargaar raadinaysa oo hiil raadinaysa yeeridda ay wax u yeerayso warwaay sida u dhawaaqi lahayd inuu kuu sheego saddex magacaa meeshan yaala almustaqiif waa midka gargaar dalbaya almustaqaahu bihi waa cidda gargaarka hee la weydiinayay almustaqaahu ilayhi waa cidda gargaarka loo weydiinayo marka waa kan wax weydiinayo dhawaaqa sii deenaya cidda uu gargaarka u weydiinayo iyo cidda uu gargaarka weydiisanayo saddexdaas wey almustaqiih almustaqaahu bihi iyo almustaqaahu ilayhi oo markaan dhaho yaalallaahi yaalallaahi ilaahow lilmuslimiina muslimiinta kuu yeerayaa wey yani inaad u gargaartid yaalallaahi qofka dhahaya warkaas mustaqiifkii wey allaah kelmadaasna maxay tahay mustaqaafu bihi ciddii la baryayay weeye la gargaar dalbayay lilmuslimiinana maxaa weeye almustaqaafu ilayhi ciddii wax loo dalbayay in loo gargaaro weeyaan wuxuu yidhi shiikhu min aqsaami almunaadaa aqsaamta munaadaha waxaa ka mid ah almustaqaatu bihi gargaar dalabkii markii eeg marka cid loo yeerayo dee noocyo badan tahay soo maah in cadaa u yeertay gargaar in laga rabo soo maah gargaarkaa ka mida buu yidhi tacriifu almustaqaatu bihi huwa kullu ismin waa magac walbo nuudiya loo dhawaaqay liyukhallisa suug qofka oga saaro min shiddatin dhib uu ku jiray aw amase yuciina u kaalmeeyo calaa dafci mashaqa dhib jira inuu meesha ka saaro ismun waa magac inuudiya loo dhawaaqo liyukhallisa si uu meesha oga saaro min shiddatin dhib jidhay aw yuciina ama hee uu u kaalmeeyo wax ka geysto calaa dafci mashaqatin mashaqaya hawl jidhay inuu hee riixo oo uu durkiyo meesha ka saaro axruf alistiqaatha markii gargaarka la sameynayo qalabka la adeegsado ilan xuruufu nidaa way badnaayeen soomaa yaa ayaa soo ma jirin ayada maxaa loo isticmaalayaa walaa yustacmalu looma isticmaalayo lahu istiqaahada min xuruufi nidaa'i ilaa yaa yaa mooyaane wax kale lama isticmaalo khaasatan ayada keliya waalghaalibu sida badanna isticmaaluhu waa in la isticmaalo majruuran xaal uu yahay munaadihii loo yeerayoo la gargaarsanayay mid lagu hoos dhigay bilaamin laam maftuuxatin kordhigan laam kordhigan baa lagu darayaa eeg marka yaa tiraahdo ciddaa u dhawaaqayso oo aad gargaarka ka rabto laam kordhigan baa laam xarfujala baa ka hormarinaysa kordhigan ayadu la baa ka hormarinaysa meesha maxaa yihi marka yaa marka timaaday yaa lallaahi allah sooma ahayn la baa ka horfadhisay yaa lallaahi yaadi maxaa ku xigsaday maxaa ku xigsaday yaadi marka laama ku xigsatay maxaa soo baxay jaariyo sooma soo bixin yaadi maxaa ku xigsaday jaariyo majruur jamruusha xaggee la geenaya tacaluq burawaa marka waaya wuxuu ku yidhi shiikhu marka raximahullaah wahiya laamtaas soo baxda laamujarka oo isimkii loo yeerayay ku dhegtay yaa sida caadigaade yaa allaahu baa la dhihilahaa soomaa hadda laakiinse la'da iyo hawlahaas maxaa keenaya gargaarid yani gargaarid baa jidha waa fahamta soomaa taasaa sababsanaysa marka markii gargaar la rabo la xarfu la keenaya lada yaa allaahu ciraab iyo xarfunida allah munaadaa mabniya cala dam fii maxalli nasab maah la baa raacday meeshu way ka baxay maxaa meeshi mijaal majruur jaamishka xaggee la geenayaa marka waxay yidhaahdeen wahiya iyadu mutacalliqatun waxay ku xidhiidhaa jaal majruurkaasi biyaa yaabaa lagu xirayaa cinda bni jinni shiikha baaqaba oo maxaal yaada loogu xiray limaa fiiha inay wadato yaadu min macna ficilka macnihiisa oo ah yaa bimacnaa adcuu inaa wadato darteed ayaa waxla dhahay aljaaru walmajruuru mutacalliqaani biyaa baa la dhahayaa macnuhu markaa ma ku dhacay wacinda bni saa'iq iyo wabnu cusfuur bilficli almaxduuf ficilkii qarsoonaabaa lagu xirayaa bay yidhaahdeen wayunsabu daalika ilaa sibey warkaas in ficilkii lagu xirayana waxaa loo tiiriyey sibawey oo maxaa la dhahayaa aljaaru walmajruuru mutacalliqaani bificlin maxduufin taqdiiruhu adcuu saas ayaguna yidhaahdeen labada jeer baa hal meel bay suu imaanaysaa haddii yaal dhahana dee bedel yaadway ka ahayd adcuu bay ka ahayd haddii adcuu lageeyana asalkii baa lagu soo xiray warkama ku dhacay marka aduu calaayaxad yaalallaahi markay soo baxdo intaa ciraabtada waa fahamne wa qaala ibnu kharuuf wuxuu yidhi wahiya laamtaya jeer majruurku laamtaasu ka hadlayaay zaa'idatun weeye falaa tatacallaqu bishayin wax ay ku xirmaysaa ma jidho oo markaa caadu icraabta muxuu dhaha muxuu ka wadaa sidaanna hadday zaa'ido tahay macnuu muxuu ula jeedaa yaa lallaahi loo craabay zaa'ido tahay allah ismu laa allah munaadaa mabniyun cala dam fi maxalli nasb yah taasaa loo ciraabaya maxay zaa'ida weeyade alaysa allaahu bikaafin soo cirasa bikaafin albaa xarfu jar zaa'id kaafinna khabaru laysa mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatun muqadara calaa uncamd ishtiqaal maxa bixarakati munaasaba bixarakati xarfi jari shayah bixarakati xarfi jari zaa'id saas oo maaha tanna saasoo kale marsiinaysa abuukuyid laakiinse kan kale waxaa xoog badan labadaa hore waaya intaa horta ma haysaa wa wadukira waa la sheegayaa almustagaathu lahu ciddii hiilka loo raadinayey ciddii hiilka loo delbiyey yaa ayaa la xusayaa bacdahu bacda almustaqaahi bihi ciddii la hiishanayay hee gadaasheeda majruuran xaalu yaa mid lagu hoos dhigay bilaamin min laam maqsuuratin oo hoos dhigan daa'iman weligeed asal ahaanna u hoos dhigan yaa lallaahi ma tidhi ilaahay yaa ugu yeeraysaa horta yaa rabtaa ilaahay inuu caawiyo wax u qabto muslimiinta soomaan waa mustaqaathulah waa ciddii wax loo dalbayo wey gargaarka ciddii loo dalbayo marka cidda gargaarka loo dalbayo laamjar geli iyadana laamjarka gelinaysinna waxaa waajiba inay hoos dhigan tahay laba siyaaboodba laba dhinacba waajib bay ka tahay asal ahaan dee laamta laamuljarkaa asal ahaan maxaa weeye way hoos dhigan tahay li weeye sida caadiga soomaan asalku wax weye in li la yidhahdo laamtajarta si kalena waa loo hoos dhigaayo waxaa loo hoos dhigaa baa la yidhi yah lilfarqi bayna almustakaafi bihi waalmustakaafi lahu si loo kala saaro cidda gargaarka laga dalbayo iyo cidda loo dalbayo warkama ku dhacay ayadana waa loo sheegaari haddii labada yaa lallaahi lalmuslimiina ladhao soosgelimayaan isgelayaan marka saas ayaa hee keenaysa labada arrimood ayaa keenaya in loo kala guro warkama ku dhaca horta waaya hayadun social majruur maaha marka yaade maxay u baahanta tacaluqwaatanwa tacalluquhaana bificlin buu ku imaanayaa ficilkaasoo maxduufin la tuuray oo taqdiiruhu ahee adcuuka likada adcuuka waxaan kugu yeerayaa lilmuslimiina baan kugu yeerayaa ilaahayow inaad u qabato u gargaarto soo ma jeed yaalallaahi wadaalika arrinkaasna ka qowli cumara radia allaahu canhu weeye uu dhahay yaa lallaahi ilaahayow ilaahayow gargaar baan kaa ku weydiisanaynaa lilmuslimiina u gargaarto saasuu yidhi yaala wuu kordhiga muslimiintan muxuu ku sameeyey li buu yidhi soo ma jeed yaa lallaahi lilmuslimiina soo ma halkaa marka maxaa weeye waa asalkii sida asalkaabay ku socotaa haddii gargaar la rabo haye haddii gargaar la rabo haye haddii gargaar waxaa la dhahayaa in laam kordhigan oo jara la geliyo kan hore kan dambana hee laama hoosdhiganhaye mhm. dadka aqniyadaayow musab fuqarada u naxariista ha u gargaara hay maxaan haysaa yaa lal aqhniyaa'i lilfuqaraa'i taasaa dhahaysaa ha lilmasaakiin lilfaaskuliin soo ma jeedi ciraabtaasna ku soo hawl soo baxday marka wa in cadafta haddaad dhowr qolo aad gargaar ka dalbayso ka waran dhowr qolo aad gargaar ka dalbaysa yaa wa in cadafta haddaad ku cadafta calayhi kii hore mustaqaahan aakhara mid kaloo aad gargaar ka dalbayso labaa loo kala saarayaa fa in acadta yaa yaa haddaad soo celiso maca almacduufi la soo celiso hee heede fataxta laama laamta waa kordhigaysaa mhm. haye akhniyooy culumooy baa tidhi maxaa haysaa fuqarada u naxariista haye yaa lal culamaay yaa lal akhniyaay soo jeedid yaa lal culamaay wayaa lal lilfuqaraay wayaa haddii ayaada soo celiso laynkii saxdaha bay haysaa yaada waxa ku xigsamaya u kordhig warkama ku dhacay qaala shaaciru wuxuu yidhi yaa la qawmii wayaa la amhaali qawmii liunaasin cutu'uhum fisdiyaadii yaa la qawmi tolkaygiyo wayaa la amhaali qawmii iyo qowmkeega kuwa la midka ahow liunaasin adcuukum waxaan idinkuu yeerayaa inaa iga gargaartaan liunaasin qolo cutuwuhum kibirkoodu fisdiyaadin oo hee cirka maray kuwa kibrey oo cirka kibirkoodu marayo baa waxaan ka dalbanayaa hee inaad heede u gargaartaan iyay gargaartaan waaya hadda marka maxaa la isku cadfa waar sheegad yaa la qawmi hayee wayaa la soo idin kordhigi mayo wayaa la la amhaali qawmi hayaa waa nidaa laqawmi lam xarfu jar qawmina ismajruurmujruhe mutacalliqun biyaa ama mutacalliqun bilficli maxduufun taqdiiruhu adcuu taa lamidna waa alwaawa xarfu cadfi yaa xarfu nidaa leynkaa marsiina liunaasin allaama xarfu jar adcuu kaa dhahaysa marka laakiinse wa in lam tacud yaa yaa haddaysan soo laaban kasarta waa kordhighee kasarta waa kordhigaysaa waa hoos dhigaysaa laamal macduufi kan wax lagu cadfay laamtiis waa hoos dhigaysaa labadii gargaarka ka dalbanaysay kii dambea ya aadan u keenin hoosdhiglaamujarkiisa hee hoos dhig maxaadyaala qowmi yaalaga jaro haye yaala qawmi waali baadhahaysaa waali wala dhihi maysa buu ku yiri markaa ma ku dhacay waaya yabkiikanaa in baciidu daari muqtaribuun yaalalkahu liwali shubbaani lilcajabi mhm. yubkiika yubkiika waxaa kaa oohinaya naain baa kaa oohinaya mid fog kaasoo baciidu daari daartiisu miday fog tahay ah kaasoo muqtaribun qariib ah yaa lalkahuuli garmadow hee yaa warnaga joojidheh warnaga daaniyo yaala alkahuuli yaala alkahuuli garmadowdiiyey walishubaani dhallinyaradiiyey yaa adcuukum waxaan idinku yeerayaa lilcajabi layaab baa idinkugu yeerayaa wey inaa yaabtaan baa hee idinkugu yeeraya yani wuxuu leeyahay ninkani waxaa ka oohinaya yah asagoo dee guryo fog iyo meel waddankiisi aan ahayn hee fog inuu joogo baa dhib ku haysa marka wuxuu leeyahay dadow germadow iyo dhalinyaroyba yaa la yaaba arrinkaa la yaaba yani arrinkaa la yaaba yubkiika naa'in soo maa naain hadda maxay ta yaa faacil miya wad ciraabteeda mar weynalyaa markii waataan soo dhiganay mulxaha kusoo dhiganay isimka markuu manquus yahay oo nakir yahay yuxdafu ya-da waa laga jaraa yaa see wey wanawin ilmunakara almanquusa wanawin tanwiinsii almunakara almanquus nakiradii hee manquuska ahaa tanwiin sir taquulu haada mushtarin mukhaadicun taquulu haadaa mushtarin mushtarin waa khabar haddana rin barahaysaa marka meeday mustaqaafu bihigii meeyey meeya mustaqaafu bihigii alkahuul maxaa lagu cadfay alkahuul lishabaabi soo maah haye lishubbaan maxaa saaran xafujirkiis maxaa saaran hoosli haddaa yaa la ka waran yaala alkahuuli maxaa la dhihi lahaa wa yaala shubbaani soo ma jeed mhm. lilajabi u kaalaya wey adcuukum lilajabi waaye xalkaasi waa xaalad qof markii gargaar laga dalbayo sida loogu dhawaaqayo laamujar kordhigan keen kan dambana laamujar hoos dhig hingeli haddii yaadaan la soo celinino cadfi jiro hoos dhig intaa ma haysaa walilmustaqaafi bihi isticmaalaani aakharaan laba siyaaboodoo isticmaalna wuu leeyahay laba hab oo loo dhigana wey jidhaa markii wax loo yeeranayo gargaara laba haboo loogu dhawaaqo kalena wey jidhaa buuki axaduhaama waxa weeye an yalxaqa inuu raaciyo qofku aakhirahu aakhiran mustaqaafi bihi kan la dalbayo so aakhirkiisu wuxuu raacinayaa alifan buu raacinaya alif buu raacinaya falaa yulxiquhu markaa raacin maya buu yidhi xiinadii markaa allaama laamka kaga darmaya min awalihi hortiisa wadaalika qowlihii weeye yaa yaziida li'aamilinna ilaa cizii wahaniyin bacda faaqatin wahawani yaa yaziidaa soma jeedin yaa yaziidan ha u akhrin yaa yaziidaa wey aliftaasuu meesha keenayaa waa hab labaad oo gargaarka loo dalbo in la'dii laga tago alifna gadaal lagaga daro maxay tahay aliftaasi aliftaasi waa ciwadun min allaami laamtasu garamaysid la'a keenaysay bay bedel ka tahay marka bedel ciwad ciwad soo garamaysaan shay shay ciwad ka ah ma wada joogi karaan maya saas wuxuu ku leeyahay marka sheikh falaa yulxiquhu xiina idin allaama min awalihi soo ma jeedi kaga dariimayo maxaa yeele labadan iyagaa ciwad bedel iska ah maxay iska yihiin bedel bay iska ciwad waxaa loo adeegsadaa laba shay oo kala duwan marka la isku bedelayo bedelna laba shayoo isku mida ah. waaya waaye hadda marka yaa yaziidaa yaa yaziida yaziidow liaamilin adcuuka waxaan kuugu yeerayaa liaamilin mid hididiilanaya nayla cizin sharaf gaadhideed mid hidiilanaya ayaan kuugu yeerayaa inaad heede inaad u gargaarto wakaa waqaniyin baan kuugu yeerayaa inaad u gargaarto qanigaasoo bacda waqaniyin hodantinimo inaa u samayso ayaa kugu gargaar kugu yeeraya oo bacda faaqatin qaninimadaasoo bacda faaqatin hayeh abaar iyo busaarad gadaasheeda ahaatay iyo wahawaanin dulinimo gadaasheeda ahaatay yacni nin oo hawaan oo eber ah mala socotaa nin eber ah dhibaato iyo dhibaabusaala ugu darsantay ayaa waxaan kuugu yeerayaa inaad u gargaarto oo qina iyo heydiila gaarsiiso warkaabaa ku dhacay soomaa marka yaa yaziida hay haddii la alla keni maxaa dhihi lahaa bal ku dhawaaqa yaa haye laa lal maxay tahay la dhebeste laa yaa la ku dar cabdalla adigu yaa yaa la zayd haye yah yaa la yaziid haye dee hormari haye yah yah aduu ku dhawaaqan alaya xaal haye dudadi yasiid horta maalintiri soomaa yaa haye maxaa dhahaysaa yaa la yasiida taas buu ku hoos degan yahay dee yaa la muxamedin oo kale aduu yaa la yasiida la'dii baa la tuuray alif baa keenay yaa yasiida yaziidow adcuuka liaamilin baan kuu yeerayaa wey inaad hee u gargaarto aamilkaas haye li'diina soma raacin aamilka mustaqaatulahugii meeye kii loo gargaar dalbaya oo gargaarka loo raadinaya meeye liaamilin weeye ciddii gargaarka raadinaysana waa ciddee ciddii gargaarka dalbaysoo dalabu haye iqaatada ah waa adigoo hadlaya dee yaa ninka dhahaya mustaqiidkii wey mustaqaahu bihigiina meeye waa yaziid mustaqaahu lahugiina meeye waa aamilka warkama ku dhacay aamilin nayla nayla waa mafcuul oo yaa iska leh aamil baa iska leh saa la soco noocaasna soo nooc maah yaah see loo ciraabayaa yaa waa xarfu nidaa yaziida waa mustaqaahu bihi ama munaada mustaqaahu bihi markasta waa munaada soo maaha mustaqaath bihi mabniyu cala adami almuqadarati liishtiqaali اlmaxalli bixarakati اlmunaasabati wlalifu ciwadu min allaami haye wakaas marka caadi waxaad u cilaabataa sidii yaa yaziidu soo garamays yaa yaziidu sima u cilaabataa yaa yaa yaziidu sima loo cilaabaa saasaa loo cilaabaya marka waxaadhagtaa munaasabaa keentay in qariyo damadii wathaani waxa weeye an laa tadkhula calayhi allaamu min awalih inaan laamka hore laga raacin kow soo ma ah walaa talxaq alalifa walaa tulxee walaa muxuu in qorayaa tulxiqa soomaa ah. haa walaa tulxiqu tulxee mudin raacinayaa walaa tulxiq alalifa aakhirahu aakhir buu ka tegaya mulaynaya marka min aakhirihi buu leeyahay walaa tulxiq alalifa alifnadaan raacin aakhirahu gadaashiis saasuu qoryaani xaggan maxay tahay horena lah ha kaga darin gadaalna alif ha kaga darin waxiina idin markaasna yjriwaxaa ku soconaya xukmulmunaada xukunkii munaadaha caadiga ahaa buu qaadayaa leynkiis fa taquul waxaa dhahaysaa calaa daalika yaa zaydu licumara <laughs> soo jeed yaa zaydu zaydow adcuuka licumara cumar baan kuu yeeriyeenaa u gargaadhin ah, licamrin midin qorayaa licamrin camar baan inaa kuu yeerayaa bidammi zayd zayd in la godo ciraabd markaa yaa xarfnidaa zayd mustaqaahu bihi mabniyun cala dam fii maxalih nasbin bihi munaadana waa dhihi karta cid kuguma haysto haye licumarana waa taas licamrin wayaa cabdallaahi cabdallow lizaydin baan kugu yeerayaa adcuuka lizayd soo ma jeedid tanna waa calaynka caadiga cabda munaada mansuuba calaamatu nasbihi aw mustaqaafu bihi mansuuba calaamatu nasbihi o maxaa cadaynaya licamrin baa cadaynaysa dee inuu meesha gargaar ku jiro markabaa ku dhacay soo maa yaah waay binasbi cabdillaahi qaala shaacir wuxuu yidhi alaa yaa qawmi lilcajabi alcajiibi walilghafalaati tacridu lilaribi alaahooy yaa qawmi talkaygiyow lilcajabi adcuukum waxaa idinkugu yeerayaa lilcajabi la yaabid inay yaabtaan baa idinkugu yeerayaa wey cajabkii alcajiiba ee si cajabta badnaa walilkhafalaati inaad la yaabtaan baa idinkugu yeerayaa wey mooganaanta tacridu usoo bambaxda lilcariibi kii caqliga badnaa wuxuu tilmaamayaa likulli jawaadin kabwa faras kastoo orda marbuu kufaac soo maah wuxuu leeyahay markaa qofka caqli baa iska badnaa hadduu rabee ma hore qaarkood waxaa ku dhici karta hee inuu qof inuu iska mooganaado wax ka hoos baxaan baa dhici karta buu kuleeyay taas marka in la yaabo wax la yaab labayo buu kuleeyay qofkii dhammaayo caaqilka ah, bisminay wax ka hoosdisaan mar qaarkood taa inaan la yaabtaan baa idinkugu yeerayaa alaa hooyaa qowmi tolkaygiyow lilcajabi baa idinkugu yeeraya adcuukum lilcajabi cajabidii alcajiiba ee la yaabka badneedoo walilkhafalaati baa idinkugu yeeraya la yaabtaan khafalaadkaasoo tacaarid u sumanbaxayay lil u sumanbaxayay wey soma jeed ka daliishanayaa gabaygan shiikhu alaa yaa qawmi qawmi ciraab munaadaa munaadaa isno mamni mamni maaha munaadaa mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun calaa maa qabla alyaa'i almutakalim almaxduufa soo maa haye manca min duhura ishtiqaal maxali bixarakatil qowm mudaaf wayaau lmaxduufati mudaafun ilay intaas marka caadilan caadi waa adoo yidhi yaa qawmii bay la mid tahay dee maxay la tahay yaa qawmii marka fiiri yaa la qawmii lama dhihin haye yaa qawmaana lama dhihin soo ma jeedid hmm. inay tahay marka istiqaaso yaa kuwa caddeynaya lilcajabi lilcajabi alcujaab soo maa annaadibu wlmanduubu annaadib jamcu nadbin nadaba nadab waxaa la yidhahdaa qofku idaa naaxa cala almayiti wadakara khisaalahu alxamiida naadib haddaa maqashta waxa weeye naaxa cala almayit moodkiibuu ku dulbarooranaya wadakara khisaalahu alxamiida wuxuuna xusay hee tilmaamihiisa fiicnaa naadib hadda marka waxa weeye qof fajacay qof musiiba qabsatay iyo fajacay suu wax uu yeeran lahaa baa laga hadlayaa manduubka waad marka naadib waa kii fajacayay oo xanuunsanayo yani wax dhibta waa amiira almu'miniina amiira almu'miniinkiyo iga soo gaar waa ra'sa alla madaxooy walaka waxaad leedahay ilxaaqul haa ha inaad raacisid waqfan markaa ku istaagaysid markaa ku istaagaysid waa ra'saah ku geeli doonaa almanduubu manduub haddaad maqashid huwa almunaadaa waa kan loo dhawaaqay almutafajacu calayh oo loo argagaxay xaggiis xanuunka loo sheegtay wey islaantii camuuriye qoftii dumarkahayd oo camuuriya darteed loo furtay duulaanka camuuriya oo muctasim u qaada maxay tidhaahda waa muctasimaah usu argagaxday waa fahan soomaan naadib bay samaysay naadib waa fahan soomaan waa alla muctasimow bet iga soo gaar bet ya haraantiday muxuu muctasim kuu sheegayaa buu yidhi kii caddaanka markaasaa muctasim ciidan soo keliya labayk buuy kaasuu soo kiciya ciidan markaasuu magaaladiiba furtayba magaaladii dhammeed buu furtayba alla maxaa hadda gabar waa muctasimaa ku hayso aan warkeeda la maqlayn waayahay marka manduub maxaa la yidhahdaa huwa almunaadaa horta waa kan loo dhawaaqayo kulli waa munaada wax laga hadlayo laakiinse xaaladaha la tilmaamaya hadda qof minuu caada qof isaga yaa muxamed waa munaado caadiya markuu dhahayo maxamedoo hebel u hiilina maxaa weeye istiqaafa yaala muxamedin li buu dhahayaa hadduu u argagaxayo dhib uu asigu haysto u sheeganayana naadib buu noqonayaa maxamedna muxuu noqonayaa mandub macnuhu waa intaas waa fahamta soomaan marka xaalada waxaa la tilmaamaya waa xaaladihii nidaaga noocya ka midowey falwalu kankoo awilmutawajaci minhu ama xaggiisa midkii la argagaxaya weeyaan marka tawajuc macnaha way idhaarulxusni muruga in la muujisto wey warkabaa ku dhacay soo maah falwalu ka qowli shaaciri weeye shaacirkii qowlkiis yartii kaas u borordiiqaya cumar bin cabdilcasiis radia allaahu canhu wuxuu yidhi xumilta amran cadiiman fastabaarta lahu xamalta midin qorayaa mise xumilta soo maa xumilta amran cadiiman fastabarta lahu waqumta fiihi biamri illaahi yaa cumaraa buu yidhi haye xumilta waxaa lagu saaray amran arin baa lagu saaray cadiiman oo weyn fastabarta lahu markaasaa u sabirta oo waqumta waa ku qumta waa u kacday fiihi arrinkaas illaah ilaahay amarkiisa u kacday wyo ku dhaqday yaa cumara alla cumarow cumarow alla cumarow wargaxaya xaggiisa laga kan hadda muxuu yahay maca almutafajacu calayhim yaa mise almutafajacu minhu minhu weeyo xaggiisa laga argagaxayo geeri baa ku timi warkaa ku dhacay soo maaha markaanaho waa muctasimaana maxaa weeye almutawajacu calayhi korkiisa loo argagaxyayo wax noo qabo wey war soomaa marka hadda yaa cumaraadaas sida caadigaah oo gadaal buu idinkugu sheegi doonaay sida caadigaah waxaa weeye manduubka in meesha yaada waa la keeno waa la yidhaahdo waa cumaraa inuu dhehe asalku ahayd dheheen shardigu waxa weeye goorta waa la isticmaalayo cadamultibaas markuusan u ekaanayn hee munaadiya caadiga cumariyuu hadda noolya markuu bardiiqay miyuu noolya maya marka wax nool looma yeero waxa noole miyaa loo yeeraa macna waxay kutusinaysaa marka inuusan yeelid ka ahayn hee uu ka xanuunsanayo inuu ka tegey ka argagaxayo warkabaa ku dhacay soo maa marka yaa cumaraa yadaas ha u qaada marka munaadiya caadigaha munaade waxa weya xaalad ku sugan mutawajac minhu laga argagaxay geeridiisa ku sugan wey waayahay waaya waaya marka alifta waa lagu darayaa yaa cumaraa aliftaas ha lagu darayaa idaalatan lisawti maxaa loogu dalyaalay idaalatan lisawt sida loo sii dheereeyo codka ilmrgagax baa ku jire si codka loo sii dheereeyo marka wathaani ka qowli mutanabi weeye waxara qalbahu miman qalbuhu shabimuun waman bijismi waxaalii cindahu <laughs> mutanabi rag buu ka cabanayaa xaasidiinoo ku diray sayfudowlo ku diray sayfudowlo soo garan lowla mutanabi lamaa sumica sayfudoole sida haddii mutanabi usan jiri lahayn sayfudoole lama maqlaynba nin sayfudoole gobol yaru iska haystay ninkanaa soo caanbixiyey gabayadiisa waxa gabay uu tiri sayfudoolula hadlaya marka mutanabi usan jiri lahayn sayfudoole maba jireenba marka waa ku dhacay soomaan yaaba fahmila ninkan gabayadiisa marka la xifdisan yahayo qaala isheeg mutanabi yamdaxu sayf dawlati asagoo ammaanaya markaasaa la baaraya zefudel ayuu ahaa nin gobol haysta marka wuxuu yidhi waa xara qalbaa alla qalbigee gubashadiisiiy miman cid xaggeeda ka gubanayo u gubanayo qalbuhu qalbigiisu shabimun iska qabow yahay dan iyo xeela waysan iga lahayn wey waman mid uu u gubanayo xaggiisa bijismii jirkaygiiyo waxaal iyo xaalkayguba cindahu xagdiisa saqamun uu xanuunsan yahay yani nin wuxuu leeyahay aniguna qalbigu ii gubanayo holcayo jaceyl iyo galgacaylkaa u qabo jirkayga iyo magaranaysaa xaaladeeduna ay la xanuunsato la jirootay asna hee asna hee wax daniyo heelaba hee uusan ka lahayn ka waran buu ku leeyay waa xara qalba qalbigayga ololkiisiiyo qof cabanaya wey soo maa argagaxsan miman cid uu ka ololayo uu ka argagaxsan yahay qalbuhu qalbigiisu shabimun uu iska qabow yahay iyo mid uu ka argagaxsan yahay bijismi jirkeyga waxaa le xalkayga uu yahay mid jirooday cindahu xagtiisa marka waa xara qalbaa sooma jeedid waaya marka yaana khaldina yaa cumaraa waxuu yahay almutafajacu calayhi ha cafwan meesha mutafajac miya mutawajac bay kala yihiin hay waxusun weyde almutafajacu calayh loo argagaxayo faajaca tii argagaxi soomaa almutawajacu minhu maxaa weeye la xanuunsanayo wey xanuun la dareemayo indhahabasfacan uguma sii eegin raallihaa marka mutafajac kii laga argagaxay meeye yaa cumaraa geeridiisu lagama argagixin tanna waa xarra qalbahana laga xanuunsanayo xanuun inuu ka dareemayo qalbigu tilmaamaya waa xarra qalbaahu waaye walaa yustacmalu lama isticmaalo fiihi manduubka iyo nidanaadibka fii xuruufi nidaa'i ilaa xarfaani laba xaraf mooyaane waa baa la isticmaalaa wahiya alghaalibatu calayhi waana tan u xoog badanoo waalmukhtasatu bihi gaarkana ku ah wayaana waa la isticmaalaa wadaalika yaa waxaa la isticmaalayaa idaa lam yaltabis hadduusan ku dhehgelin bilmunaada almaxdi munaadihii caadiga ah hadduusan u dhehgelin marka waa kudhacay soomaa hadaad yaa muxamed tiraahdo maxamed baan ka argagaxay yaa muxamed dho minsacba waa inaad tirahdaa waa muxamed waa muxameda waa inaad tirahdaa xukmulmanduub muxuu noqonayaa waxukmuhu waxa weye xukmulmunaadaa weeye intaa qabso xukunkiisu muxuu yahay xukunkii munaadaha caadiga ahaa fataquul waxaa dhahaysaa waa zaydu soma jeedid bidam ciraaq waa zaydu bidam waa cabdallaah waa marka waa xarfunidaa zaydna waa munaada mabni caladam waa cabdallah waa garanaysaa binas walaka waxaa leedahay an talxaqa inaad raaciso aakhirahu gadaashiisa alifa inaad ku darto fataqul waa zayda inaad tiraahdo waa cumara ama waa camraa soo maa cumar buu idin soo maa mise waa camr waa camraa inaad tiraahdo walaaka waxaa kaloo leedahay ilxaaqul haa ha in la raaciyo fi lwaqfi markii lagu istaagayo waa camraa markaad istaagaysid ha inaa raacisibaa xaqu leeda maxaa dhahaysaa markaa waa camraah haye waa zaydaah baa dhahaysaa wey haye fa in wasalta haddaa xidhiiriso oo dee warkii aad xidhiiriso waa zaydaa aad hadal kale ku darto xadaftaha haada waa tuuraysaa ilaa fi daruurati daruuro inay haada joojisa mooyaane markaa fajuus way bannaan tahay ihbaatuhaa in hee layska daayo horta ujeedka hada loo keenaya maxay ta ardayay istaagidda darteed soo haddii la soconaya ma la keenayaa maya marka wxay daruuro gabay markaa inay jidho mooyaane baa laga hadlayaa haddii daruuro gabay jidho waa la akhrinayaa wayajuusu xiinaidin waxaa kaloo bannaan markaa kamaa fii beyti mutanabi kii hadda waa xara qalbaah soo ma jeedo waaya wayajuusu waxaana bannaan ayd xiinaydii markaa aydan ku laabanaya xiinaydii markeebuu sheegayaa xiinaal wasli wey markii aa warka wadoo aadan ku istaagin haadina akhrinayso damo aa inaad godo waa xaraqa albaa heeh hu inaad tidhaahdo tashbiihan adoo way keysiinaya bihaa'id damiiri way keysiinaya wey wa kasrihaabaa bannaan buu yidhi calaa asli iltiqaa'i saakinayn inhaada way reebnay soo ma ahan marka ha reebneedna waxa ka dambeeya hadday reeban yihiinna dee inaa hoos dhigto weyaan wa qowlii ahwa naadibu macnaahu ay wayaquulu naadibu weye macnuhuna wayaquulu annaadibu weye macnihiisu buu ku yidhi sheikhu raximahullaahu tacaalaa raxmatan waasicatan waaya xagaha u fiirso halmar marka waaye suga marka eh. hal mar wakaa marka waa zayda iyo waa camraa saasa u waa camraa see loo ciraabaya hadda waa camraa hadaan dhaho haye dhaqsada waa xarfu haye camraa munaada mabni calaa mabni calaa damati lmuqadarati manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati lmunaasabati fii maxalih nasbin wlalifu linadbi wlalifu hee ilan nadbiga fajacada keenaysa soo maa wlalifu linadbi wlhaau lis lisaktati wbillaahi towfiiq yaa yaa haalifta haade linadbi lidaarati soda isku mid idaarati sood codka in la dheereeya maxaa keenay mushkiladda iyo faajacada keenta marka nadbigu waa laba xaaladood in musiiba dhacday laga argagaxayo waa mutafajic iyo xanuun qofka soo gaaray inuu hee mutawajih ula xanuunsan yahay wey mutawajih marka labada beed buu kugu keenay sheikhu raximah allahu tacaala baaraka allahu fiikum